aadnay wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin wanaxnu xudathaau cahdin annagoo ah kuwa mar dhow ka soo galay bikufrin gaalnimo mar dhow baan gaalnimo ka soo galnay oo islaamnimadii aan soo galnay gaalnimaa ka qoyan weli raadkii gaalnimadaa weli ka qoyan oy ka soo hoydeen oo islaamkay u soo hoydeen iyo walil mushrikiin wuxuu yidhi mushrikiintana sidratun geed gobay lahaayeen oo yackufuuna cindahaa agteeda ay ku dul ictikaafaan geed ay iska barakaystaan oo la yidhaahdo hoosteeda barakaa ku jirta oo laga raadiyay halkaasay lahaayeen yackufuuna waa ku nagaan jireen oo halkaasay fadhiisan jireen cindahaa agteeda wayanuutuuna waa ku xiran jireen biha oo ka soo lalmin jireen biha geedka isaga ah aslixatahum hubkoodii iyo seefahoodii bay meeshaa suran jireen seefahaa la suranayaa seefta iyadaa ah rag badan yani qoortay ka goyn doontaa rag badan waa la hubaa inay laynayso mar haddii meeshaa laga soo lalmiyo halkaasay iyaguna fadhiisan jireen oo ay ku ictikaafi jireen yuqaalu lahaa geedkaa waxaa loo oran jiray daata anwaad fa mararnaa waanu soo marnay bisidratin geed geedgobaanu soo marnay faqulnaa waxaanu ku niri yaa rasuula rasuulka allow inin raadkoodii horaa weli ka qoyan gaalnimadii bay hadda ka yimaadeen hawshii ay samayn jireen iyo wixii oo dhan baa weli ka qoyan geedkii ay shalay dul ictikaafi jireen oo seefaha suran jireen oo ay ictiqaadin jireen inuu yahay geed baraka leh ayaa maanta markay arkeen weli raadkii baa ka qoyan rasuulkay la hadlayn salawaatu wasalaamu caleyh iyagoo dhahaya ijcal lanaa noo yeel annagana daata anwaad geedkii oo kale noo yeel rasuulka allow kamaa lahum siday mushrikiintuba u leeyihiin daata anwaad geedkaa la yidhaahdo fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi allahu akbar ilaahay baa weyn inaha sunan taasi waa waddo la wada marayo qultum ma garanaysaan waxaad tidhaahdeen qultum waxaad tidhaahdeen waaladii nafsii biyadihi allaha naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa kamaa qaalat banu israa'iila siday ree banu israa'iil yidhaahdeen limuuse ay u dhahayn oo waa maxay ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ree bani israa'iil markii fircoon lasoo dhaafiyey oo ilaahay halligay subxaanah wa tacaala oo baddii loo dhambalay oo baddii ay soo tallaabeen oo nabadgelye ay ku sugan yihiin oo waddadii dhankii kale ay u gudbeen ayaa waxay soo mareen qoom asnaama caabudaya markaasay waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nebi muuse u sida kuwanba ilaahyo ay u leeyihiin ay caabudaan annagana noo yar ilaah anu caabudno marka nebi maxamed wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kuwaa nebi muuse hadalkaa ku yiri iyo idinkaba waxba isma dhaaftaan waxba isma dhaantaan isku mid baa tihiin allahu akbar inaha sunan waladii nafsii biyadihi allaha naftayda ay gaanta gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa qultum waa dhahdeen kamaa qaalat banu israa'iila siday ree banu israa'iil yidhaahdeen limuusa u dhaheen ijcal lanaa ilaahan annagana ilaah noo yeel kamaa lahum siday iyaguba u leeyihiin aaliha ilaahyo u leeyihiin qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa inakum idinku qowmun baa tihiin tajhaluun arrinta waad iska indhatiraysaan xaqiiqada siday tahay waad isdiidsiinaysaan xaqiiqadu waxay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala aan waxba loogu dhowaanin sanamiyo iyo wixii la mida toonaba qowluhu sala allahu alayh wasalam sidoo kale xadiidkii ku soo arooray baa tilmaamaya latarkabana sanana man kana qablakum rawaahu tirmidiy xadiidkaa hore waxaa warinaya axmed ibn xambal imaam alxumaydi iyo abu daawuudin iطiyaalisi iyo abu yacla dhammaan musnadkooday kusoo saarayaan ibn abi shayba iyo cabdirazaqna musanafkooda ibn xibbaanna saxiixiisu ku warinaya abaraanina mucjamkiisa latarkabana sanana man kana qablakum lawaad fuulaysaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ood la imanaysaan sanana wadooyinkii iyo dariiqyadii man kaana qablakum kuwii idinka horreeyey wadooyinkii ay mareen ayaad idinkana maraysaan oo nebigu waa la weydiiyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaa lagu yidhi alyahuudu wاnnasaara rasuulka alla waxaad tilmaamaysid ma yahuud iyo nasaara qaala faman innaasu idan haddaynan iyaga ahayn waa ayo qolada la tilmaamaya fiihi masaail baabka masaa'il baa ku jirta oo alulata koowaad waxa weeyaan tafsiru aayati najmi suurat najmi aayaddeedii oo la soo cadeeyey afara'aytum allaata wاlcuza athaaniyata labaad waxa weeyaan macrifatu suurati اlamr aladi ulibuu in la aqoonsadoo la bartay suuradii ama kayfiyadii iyo xaaladii almru aladi ulibuu amarka la dalbayo ee la doonayo ee la weydiinayo dadki inay sameeyaan athaliثaةu waxa weeyaan kownuhum lam yafcaluu amarka la doonaya tawxiidka inaysan la imanin araabicati ta afaraad waxa weeyaan kownhum ahaanshahooda qasaduu inay ula qasdeen oy dooneen ataqaruba ilى اllahi bidalik asnaamtan ama geedaha iyo wixii la mida alla u dhowaanshay ka ahayd geedkan gobka ahe hoostiisa seefaha lagu xiranayo ama la hoos fadhiisanayo alla dhowaansho iyo taqarub bay ka doonayeen lidannihim maxaa yeelay malayntooday u malaynayaan anahu alla yuxibuhu inuu sidaa jecel yahay alkhamisati tashanaad waxa weeyaan anahum iyagu ida jahiluu haada fagayruhum wlaa biljahli saxaabadii nabiga la socotay salawatu llahi wasalaamu aleyh hadday warkaa ku hadleen qoladii ka shisheysayna maxaa umalaynaysaa marka waayahoodii ay kasii dambeeyeen noloshoodu ay kasii dambaysay nebina aan la kulmin aayado qur-aan soo degaya aanan joogin axaadiistii aan lagu dul akrinaynin saxaabadii aanan la kulmin taabiciintii aan la kulmin kasii dambeeyey maxaad u malaynaysaa marka hadayba mar iyaga jaahil ka noqdeen buu yidhi sheekhu fagayruhum ciddaan iyaga ahaynna awlaa biljahli waa kaga sii awlaysantaha tahay oo kaga mudan tahay xagga jaahilnimadii asaadisati ta waxa weeyaan ana lahum min alxasanaati waxay leeyihiin xagga xasanaadka saxaabadii iyo walwacdi ballanqaadkii bilmakfirati dembi dhaafka ahaa maa laysa ligayrihim waxaan iyaga kayrkooda aynan lahayn saxaabada saasay tahay haddana ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisu ku tilmaamayo wuxuu odhanaya radia allahu canhum waraduu canh laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajar e hayri dalika aayado badan baa ku soo arooray fadligooda iyo wanaagooda alle uu ku tilmaamay subxaana wa haddii dadkii sidaa loo ammaanay xaaladooda ay sidaa tahay maxaad umalaynaysaa kayrkooda aan iyaga waxba ammaan lahayn ilahay xaggiisana wax dembi dhaaf ah aanan ku lahayn radia allahu canhum waraduu canhu aan la dhihin maxaad u malaynaysaa marka haddaba asaabicati ta toddobaad waxa weeyaan ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam lam yacdurhum nebigu uma cudurdaarin uma dhihin dadkani hadday islaamnimadii soo galeene bal radda calayhim nebigu waa ku radiyey biqowlihi uu yihi allahu akbar inaha sunan latattabicunna sanana man kana qablakum sidaasuu nebiga ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh allaa weyn taasina waa wada la wada marayo ummadihii idinka horreeya horay u soo maray idinna waad maraysaan ummadaha meeshay mareen fahalaa alamr nebiga amarka waa adkeeyey bi hadihi ahalaaa saddexdaa shay oo ah allahu akbar inaha sunan latattabicuna sanana man kana qablakum shibran bishibr mm. athaaminati ta sideedaad waxa weeyaan alamru alkabiira alamru alkabiir amarka weyn wa huwa almaqsuudu waana ka looga dan leeyahay oo looga gol waxa weeyaan anahu ahbara nebigu inuu ka warramay ana طalabatuhum ka طalabati bani israa'iil dalabkooda ay nebiga weydiisanayaan inuu la mid yahay dalabkii reer bani israa'iil nebiyullahi muusa weydiisteen lamaa qaaluu limuusa markay nebiyullaahi muusa ku dhaheen ijcal lana ilaahan nebigu labadaasu isku mid ka dhigay ataasicati ta sagaalaad waxa weeyaan ana nafya hada almacna macnaha oo la diido laa ilaaha ila allah weeyaan maca diqatihi wa khafaa'ihi cala ulaa'ik iyada oo lala qabo daqiiqnimadiisa iyo qarsoonanshihiisa calaa ulaaika uu ka qarsoomay laa ilaha illa macnaheedii weeyaan alcaashirati totobnaad waxa weeyaan annahu xalafa cala alfutyaa nebiga waa ku dhaartay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jawaabta markuu bixinayey oo wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih dhaar buu ka hormariyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa huwa nebiguna laa yaxlifu u dhaaran maayo ila limaslaxa maslaxad weeyaan wuxuu u dhaaranaya salawaatu اllahi wasalaamu alayh alxaadiyati casharata ana shirka fiihi akbaru waasgar shirkigu wuxuu leeyahay mid weyn iyo mid yar weeyaan lannahu maxaa yeelay lam yuriidu bihada shirkigii weynaa iyaga oo lama qasdin shirkigii weynaa oo ahaa inaan sana geedkan caabudno olamaynan qasdin eh, xoogaa in laysaga yaro barakaysto oo meesha taasay doonayeen oo sida hadda qubuurihii loo dul ictikaafo weeyaan ee loo barakaysta ma caabudayo ku leey mana acuudu billahi inaan qabri caabudo lakin haddana baraku ka raadinaya athaniyati casharata waxa weeyaan qowluhum uu yihi wanaxnu xudathaai cahdin bikufrin saxaabiga radia allahu tacaala canhu ardaa biwaqdin leythi wuxuu yihi mar dhow waanu gaalnimo ka soo baxnay fiihi waxay tilmaamaysaa ana kayruhum laa yajhalu dalik saxaabada raggii kale odayaasha ahaa arrintaas inaysan jaahil ka ahayn oo yaqaaneen hawsha ay ogaayeen bay kutusinaysaa laakiin ragga arrintan ku dhacay raggaalnimo mar dhow ka soo baxay bay ahaayeen athaalithati cashara casharata iyo saddex iyo tobnaad waxa weeyaan altakbiiru cinda atacajub in lala iman karo allahu akbar takbiiradii noocaas oo kaleed in lala iman karo cinda atacajub marka wax lala yaabo la arko taasina waxa weeyaan khilaafa liman kariha qofkan nacay arrinta in la khilaafo maxaa yeele waa bannaan tahay shay ka cajibaya markaad aragtid allahu akbar inaad dhahdid way banaan tahay oo maxaa yeel nebigu alayhi salaatu wasalaam shaygan ay ku dhaceen isagoo la yaaban buu wuxuu yidhi allahu akbar inaha sunan araabicati casharata waxa weeyaan sadu dharaa'ic ta afariyo tobnaad waxa loo yaqaano sadu dharaa'ic sadu dharaa'ic waxa weeyaan wax qofka gaarsiinaya shay weyn oo muxaram ah sokaydiisa in la xarimo oo maxaa lamida ah? maalan shareecada islaamku waxay inaga xarimtay eegmadii xaaraamta la eegaya oo alla subxaana wa tacaala wuxuu odhanaya waqul lilmuminiina yaquduu maxay hidaayadii absaar waqul lilmuminaati yaqdudna maxaa aragtida indhaha loo diiday leanna aragtidaasa waxay gaarsiinaysaa qofkii zina inuu ku dhaco waxa loo dan leeyahayna waa maxay albaabka in la xiro albaabka meesha ugu horreysa laga soo geli lahaa haddii la xiro khalaas weeye qaybtii dambe waa xiranta haddaaba indhahaagiiba ka adag tahay zinadii dambe inaad ku dhacdana waa khalaas weeyaan suurtagal ma sidaa darteedaa sadu daraa'ic yidhaahdaa waxaan waxa uu keenaya eersan doono sababna u noqon doono albaabkiisii oo la xiro taasayna tusinaysaa nebigu alayhi salatu salaam geed yar oo layska hoos fadhiistay oo lagu alla baryayo seefaha la surtay wuxuu u diiday waxay tahay oo arrinta u gaarsiiyey shirkigii weynayd inay isku mid yihiin aw nadartum ama ma nadartaan min nadri nadar ma nadartaan ilaa fa ina allaha alle yaclamuhu waa og yahay alle subxaana wa tacaala kama qarsoona nadarkaaga iyo nafaqadaada aad bixinaysid eed quudinaysid masaakiintii intaba rabbi waa la socdaa subxaana wa tacaala marka inuu cibaado yahay bay kutusinaysaa nadarku wa fi saxiixi waxaa ku soo arooray saxiixu lbukhaari weeyaane can caaishata radi allahu tacaala canha ana rasuula اllahi salى allahu alayh wali wasalama qaala wuxuu yidhi man nadara an yuطiica allah qofka ku nadra inuu ilaahay aطeeco falyuطichu ha aطeeco qofka yidhaahda wanaag baan ilaahay ugu nadrayaa ha aeeca ilaahay ilaahay waxaan ugu nadrayaa inaan soomo khayr weeyaane soon ilaahay waxaan ugu nadrayaa inaan sadaqa baxsado khayr weeyaane bixi ilaahay waxaan ugu nadrayaa inaan qur'aanka dhameeyo akhriyoo dhamee qurba ila allah weeyaan ilaahay waxaan ugu nadrayaa intaasoo ragcadood inaan tukado ilahay waxaan ugu nadrayaa inaan cumro aado inaan xaj aado wagayri dalik wixii cibaado ah man nadara qofka ku nadara an yuiica allaha inuu ilaahay aeeco falyuichu ha aeeco wman nadara qofka ku nadara an yacsi اllah inuu ilaahay caasiyana falaa yacsi ilaahay ha caasinin subxaana wa taaala ilaahay ha caasinin subxaanah wa tacaala fiihi masaa'il baa ku soo arooray wujuubu lwafaa'i ta koowaad waxa weeyaan inay waajib tahay in la oofiyo binadri nadarki in la oofiyo athaaniyati ta labaad waxa weeyaan idaa habat hadduu sugnaado kownuhu uu yahay cibaadatan lilahi fasarfuhu marba hadduu sugnaaday inuu yahay nadarku cibaado ilaahay leeyahay fa sarfuhu ilaa hayrihi in loo ila ilaahay hayrkiina shirkun weeyaan waa cagsigi cagsigii saxiix weeyaan athaalithati ta saddexaad ana nadara almacsiyati nadarka macaasida ahi laa yajuusu ma banaana alwafaau bihi in la oofiyo baabu min ashirki alisticaadatu bigayr illah wuxuu u baab yahay min ashirki shirkigii waxaa ka mid a alisticaadatu magangelyo weydiisasho bغayr اllahi ilahay hayrkii la magangelya weydiisto iyo w qowli اllahi tacaalى alle uu yidhi وأnahu kana rijaalu min اlinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa وأnahu kana waxaa ahaaday rijaalu rag min alinsi waxay ahaayeen rag bini aadankii ka mida ama dad bini aadankii ka mida yacuuduuna kuwa magangelyo weydiista birijaali min aljini qoloyin jinigii ka mid ah fazaaduuhu markaasay u kordhin jireen rahaqan kibir iyo isla weynan oo waxaa la yidhaahdaa waagii jaahiligae waxay samayn jireen hadday guuraan ama ay safar yihiin oo waadi ay yimaadaan iyo tog iyo wax la mid ah ama habeenkii ay degayaan inay safar weeyaane waxay dhihi jireen meeshan aanu degnay ama waadigan aanu degnay jinnigiisa odayaasha ah waxaan ka magangeliya weydiisanayna kuwiisa sufahada ah inayna dardaraan dardaraane waxna yeelaan taa maxaa la mid ah maxaa la mid ah taas adoo nin weynoo oday ah intaad habar u tagto bahalkii qiiqaya intay kuu gelisay in la yidhaahdo maxaa la dhihi jiray ya shartiina sida loo arkay khayrkiina ha loo arko cudurkiina sida loo arkay caafimaadkiina ha loo arko nafsa shay weeyaan wa anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa kuwaasi iyagu intay safarka yihiin ama intaasayba ahayde adigu sanad walbaba in lagaa cuudiyo weeyaan qiiq lagu geliyo wa can khawla binti xakiimin radia allahu tacaala canha waxay tihi saxaabiyadda jaliilka ahi qaalad waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi baan maqlay sala allahu alayh alih wasalam yaquulu isagoo dhahaya man nazla qofka dega manzilan makaanu degitaan oo faqaala yiraahda acuudu bikalimaati اllahi taamaati min shari ma khalaq acuudu waan magangelyo weydiistay bikelimaat illaahi ilaahay kelimaadkiisiibaa magangelyo weydiistay attaammaati dhammaystirna min shari ma shay shartii baan ka magangelyo weydiistay khalaqa ilaahay abuuray waa laba kelimadood weeyaan acuudu bikelimaat illahi taammaati min shari ma khalaq nebigu wuxu yidhi salatu salaam qof sidaa dhahaa ma jiro lam yaduruhu shay-un shay dhibi karaa maba jira xataa yartaxila ilaa uu ka rarto oo uu ka guuro min dalika eh, xataa yarxala manzilahu dalik meesha uu degay guri baad degaysaa intaadan gelin guriga aadan degin sidaa dheh acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq intaad degan tahay wax dhib ahood arki karaysid ma jirto inaba ha yaraatee maxaa yeele aladi laa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa baa sidaas yiri salawaatu اllah wasalaamu caleyh rawaahu muslimun muslim baana wariyey xadiidkuna saxiix weeyaan fiihi masaa'il alأulى midda koowaad waxa weeyaan tafsiru aayati اljini athaaniyati ta labaad waxa weeyaan kownuhu min ashirki istiqaasadii iyo gargaar weydiisashadii inay shirkiga ka mid tahay isticaadadii weeyaane athalithati ta saddexaad alistidlaalu calaa dalika bilxadiid in arrintaa loo deliishaday xadiidkii weeyaan acuudu bikalimaati اllahi taamati min shari ma khalaq lianna alculamaaa maxaa yeelay culimmadu istadalluu bihi waa u deliishadeen calaa ana kalimaat allah gayra makhluuqa ilahay kelimaadkiisu makhluuq ma ah ee waa kalaam اllahi weeye tabaaraka wa tacaala qaaluu waxay yidhahdeen lianna alisticaadata bilmakhluuqi shirkun makhluuqi oo isticaado la weydiista iyo magangeliyo shirki weeyaan araabicati tan afraad waxa weeyaan fadiilatu hada ducaa ducada iyadaa fadliga ay leedahay maca ikhtisaarihi iyadoo weliba kooban oo gaaban ereyadaas keliya ah labada erey keliya ah alkhamisati tashanaad يحصل bihi maslaxaة dunyawiya min kafi shari أو جلب nafcin laa yadul calى anahu laysa min ashirki shayga ahaanshihiisa uu yahay mid laga helayo maslaxa dunyawi ah faa'iide addunyadii ah nafac addunyadii ah ama dhib uu kaa celiyo iyo wixii la mid a laa yadulu kutusi maayo calى anahu laysa min ashirki shirki inuusan ahayn maxaa sheekhow ku jira idan un baa la ii geliyey khalaas meeshii furdudu qofkii waa caafimaado waa orday maxaa dhibaho ku jira arrinta maya shirki weeyaan maxaa yeelay ilaahay kayrkii baa subxaana wa tacaala isticaado la weydiisanaya iyo magangelyo iyo caafimaad inuu hayo iyo wixii la mid a oo kaniinigaba waa la liqaayo kaniiniga isticaado maaha ee waa dawaa weeyaan nebiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayay tadaawa cibaad allah maa min da'in ilaa walahu dawaa calimahu waman calima wajahilahu man jahila ilaahay subxaana wa tacaala cudur uu soo dejiye ma jiro ilaa dawadiisii waa la soo dejiyey kii bartay ee yaqaanay baa ilaahay baray subxaana wa tacaala kaanan aqooninna ilahay ma barinba nebigu waa isdaweeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waanana amray inaan isdaweyno laakiin kan dawo ma ahee waa isticaado weeyaan iyo gargaar iyo wax la weydiisanaya magangeliyo shayaaiin iyo balaayo kale ayna ku xiran tahay baabu min ashirki wuxuu u baab yahay shirkiga inuu ka mid yahay an yastakiifa bigayr اllah ilahay kayrkii in istigaafo la weydiisto oo isla gargaarkii un weeyaan kii hor magangeliy waa kani waa gargaar wayadcuu gayrah ilahay kayrkii in la baryo waqowlihi tacaala baana u daliila walaa tadcuu min duuni اllahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk walaa tadcuu ha baryen min duuni اllahi ilaahay sukaydiisa ha baryen maa shay ha baryen laa yanfacuka aan waxba kuu taraynin walaa haddaad la timaado baryadiisa walaa yaduruka aan dhibna ku geysan karaynin haddaad baryadiisa ka tagto fainaka fain faalt fainaka fain facalta haddaad sidaa yeesho fainaka adigu idan waktiga aad sidaa yeeshay min adaalimiin aad ka mid tahay qabrigan la dul dawaafayo haddaan ka tago miyuu ogyahay anigu oo maanta hebel ma imanin neef iima gowricin dhib baan u geysanayaa awliyada ma dhihi karaysaa maya haddaad la timaadana nafac ma leeda wax ma kuu tari kartaa waa maya idan maxaad haddaad sidaa yeeshid ogow fainaka idan min aaalimiin wain ymsaska allahu bidurin wain ymsaska allahu hadduu ilaahay kugu taabto kugu qabto bidurin dhib he falaa kaashifa lahu dhibkaa cid kaa faydi karta male ilaa huwa isaga mooye alleh wa qowlihi tacaala alla uu yidhi fabtaguu cinda allahi rizqa ilaahay agtiisa risqi ka raadsada wacbuduuhi alle caabuda risqiga meel kaloo loo doonan karaa ma lehe allah haya gacantiisana uu ku jiraayo cid kaloo haysa ma leh qawlihi tacaala alla uu yidhi waman adalu yaa ka baadinimo badan miman qof yaa ka baadinimo badan yadcuu baryaya min duuni illaahi ilaahay sokaydiisa man ku baryaya laa yastajiibu lahu oona isaga ajiibaynin heebaan dhihi karaynin boqol sano haddaad qabriga dul taagan tahay sheekh hebelowna aad ku hayso hee maalinna ku dhihi maayo ilaa ywmi alqiyaamati wuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala boqol meehe inta qiyaamaha ka dhacaba dul taagnow haddaad doonto wa qowlihi tacaala alla uu yidhi aman yujiibu lmuar aman yujiibu yaa ajiiba almutara ka la baahigeliyey kan dhibaataysan kan dhibaataysan ee rafaadsan yaa ajiiba oo ducadiisa ajiiba oo warkiisa ajiiba wa yakshifu yaafayda asu'a dhibka yaafayda ilahay un weeyaan subxaana wa tacaala waa saddexdii aayadooda fi suurati naml rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala warawa طabaraniyu waa wariyey biisnaadihi buu ku wariyey annahu kaana inuu ahaa fi zamani nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama munaafiqun yu'di lmu'miniin xadiidkan waxaa warinaya cubaadat saamit oo wuxuu oranaya cubaada radia allahu tacaala canhu ardaa annahu kaana waxaa jiray fii zamani nabiyi sala allahu alay wasalam munaafiqun baa jiray yu'di lmu'miniina mu'miniinta dhiba faqaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen waxaa la yidhahdaa abubakr sidiiq buu ahaa riwaayadaha qaarkood siday tilmaamayaan faqaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen qumuu kaca bina annagana kiciya oo nastakiitu waa gargaar weydiisanaynaa birasuuli llahi sala allahu aley wasalam min hada lmunaafiq munaafiqanaan gargaar ka weydiisanayna rasuulka aleyh salaatu wasalaam faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi alaa inahu laa yustakaau bi aniga gargaar la iguma weydiiste wainamaa yustakaau ka gargaarka la weydiista bilaahi weeyaan caza wajal ilaahay baa gargaar la weydiistaa aniga la ima weydiisto saasuu yidhi xadiidkan isaga imaamu axmedna waa warinayey laakiin duruqdiisa dhammaan waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdullahi bn luhayca isaguna waa daciif lxadiid weeyaan cinda alculamaa maxaa yeele waa sayu lxifdi buu ahaa fiihi masaa'il baabkan waxaa laga qaadanaya masaa'il aayadaha qur'aanka ah waxay tahay alula midda hore ana caطfi اducaaءi calى اlistigaahati min caطfi alcaami calى alkhaas lamaaninta lagu lamaaninayo ducada istigaahada iyo gargaarka min caطfi alcaami calى alkhaasi weeyaan thaniyati talabaad fi tafsiri qowlihi uu yidhi walaa tadcu min duni اllahi ma laa yanfacuka walaa yaduruk ha baryan ilaahay sukaydiisa subxaana wa tacaala midaan waxbana ku anfacayn dhibna kuu geysanaynin ta saddexaad waxa weeyaan ana hada huwa shirku lakbar istiqaafadu sideedaba inay tahay shirkigii weynaa araabicati tan afraad waxa weeyaan ana aslaxa annaas dadka kan ugu suuban ee muslixa ah ee saalixa ahi haddii low yafcaluhu uu sameeyo irdaaa ligayrihi haddii uu sameeyo isagoo ku raali gelinaya hayrkii saara min aaalimiin istiqaafadii hadduu sameeyo wuxuu noqonayaa dhaalimiinta mid ka mid a ah. maxaa yeele allah wuxuu yidhi fain facalta fainaka idan idantu waa maxay haddaad sidaa yeesho maxaa la yihi min aaalimiin aalimiintabaad ka mid tahayba alkhamisati tashanaad waxa weeyaan tafsiiru laayati aayadda tafsiirkeeda alatii bacdaha intaa ka daba dhacday asaadisati ta lixaad waxa weeyaan kownu dhalik arrinka ahaanshihiisu laa yanfacu fi dunya adduunyada inuusan anfacaynin maca kownihi kufra istiqaasadii weeyaan haddaad xitaa tiraahdo waa weydiisanaya waxba kuma tari karo sheekhan loo tegayo ee gargaarka la weydiisanayo ee awlaada la weydiisanayo ee xoolaha la weydiisanayo ee masaaibka laga magangeliyo weydiisanayo wax uu kuu qaban kara adduun ma leh aakhirada xaggeedii haddii la fiirana kufri weeyaan iyo shirki asaabicati ta toddobaad waxa weeyaan tafsiirul aaya aayada tafsiirkeedii ka dambeysay athaalithati ee saddexaad aayadii saddexaad ee kor aynu kusoo aragnay athaaminati ta sideedaad iyo masalada sideedaad waxa weeyaan ana alaba arisqi risqiga raadintiisu laa ynbagii awla uma aha ilaa min allahi ilahay xaggii in laga raadiya mooyaane ilaahay tala saaro socon adigu juhdigiiyo dadaalkii la imow kama ana aljannata sida jannadaba laa tutlabu aan loo dalbaynin oo aan laga doonaynin ilaa minhu alla mooye ataasicati ta sagaalaad waxa weeyaan tafsiiru alaayati araabica aayadda afaraad tafsiirkeeda aynu soo aragnay alcaashirati ta tobnaadna waxa weeyaan annahu laa adal qof ka baadinimo badan inaysan jirin miman qof dacaa hayr allahi ilahay hayrkii baryey alxaadiyati casharata tan ko iyo tobnaad waxa weeyaan annahu gaafilun inuu yahay mid halmaansan can ducaa'i daaci kan baryaya baryadiisa laa yadri canhum inuusan ogeynba kan la baryayaba inuusan waxbaba ogeynba qabrigan aad dul taagan tahay iyo sanamkan la caabudayo waa isku mid weeyaan qabrigan aad leedahay sheekh hebelo ii gargaar awliyaa hebele ii gargaar iyo sanamkan ay kuwan mushrikiinta abaryayaan waxba isma dhaamaan inaba ha yaraatee midkoodna waxba kuma tari karaya athaaniyati casharata tan labiiyo waxa weeyaan ana tilka dacwa baryada ayada ahi sababun weeyaan libugdi lmadcuwi lidaaci cadaawatahu lah wa cadaawatuhu lah maalinta qiyaamahana waa tan rabbi inooga warramay subxaana wa tacaala oo waa tan lasoo saari doono oo ay kuwii hore iyo kuwii dambe intaba isharaami doonaan oo mid walba loo dhihi doono ilaa nabiyullaahi ciisa la dhihi doono iyo malaa'igtuba nabiyullahi ciisa maxaa lagu oranaya anta qulta linaasi itakhaduunii wa ummiya maxay ahayd ilaahayni min duuni illah ku walba ee la beriyey waa la weydiin doonaa ma adaa ku yiri ibarya e dadka nebi ciisena waxaa la leeyahay aanta qulta linaasi itakhaduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah adi ku dhahay nebi ciisow anigiiyo hooyaday ilaahyo ilaahay ka soo haray baanu nahaye nabarya madaa yidhi ilaahay baa nooga warramay warkiisa subxaana wa tacaala mid walbana saasuu isu beriyeeli doonaa maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa meesha yaalla waxa loo weydiinayana wax kala maehe xujada lagu caddaynaya qolooyinkii beryi jiray xujada ayaa lagu caddaynaya qolooyinkii beryi jiro waxaa la leeyahay haddaba qolooyinka aad beryi jirteen wakaa saasay isu beri yeeleen athaalithati cashar ta saddex iyo tobnaad waxa weeyaan tasmiyatu tilka dacwati cibaadatan lilmadcuu tasmiyatu magacaabid tilka dacwati baryada ayada ahi lagu lagu magacaabay cibaada lilmadcuwi ka wax baryadii uu beryayey cibaada lagu magacaabay mhm. waa sax weeyaan waa lubulcibaada weeyaan weliba cibaadada dhuuxeedii weeyaan baryadu araabicati casharatan afariyo tobnaad waxa weeyaan kufru lmadcuw ka wax gaalnimadiisa bitilka alcibaadati cibaadada iyada ahi ilahay keyrkii uu yeelay subxaana wa tacaala alkhamisati casharata waxa weeyaan ana hadihi lumuur umuurta oo taas ahi sababu kowni adal innaas kownihii ahaanshaheeda ay tahay weeyaan sababu kownihii ahaanshaheeda ay tahay sababteed adal innaas uu yahay dadka kan ugu baadinimo badan yaa ka baadinimo badan waa tii lasoo yiri qof ka baadinimo badan ma leh qofka ku dhaca qof ka baadinimo badan ma leh asaadisati casharata tan lix iyo tobnaad waxa weeyaan tafsiiru alaayati alkhamisa aayadda shanaad tafsiirkeedii asaabicati casharata tan toddobiyo tobnaadna waxa weeyaan alamru alcajiibu amarkii la yaabka lahaa wa huwa waxa weeyaan iqraaru qiritaanka cabadat alawthaani kuwii sanamka caabudayey kuwa sanamka caabudaya naf ahaantoodu siday u qireen annahu laa yujiibu lmutar qofka dhibaataysan inuusan ajiibaynin ila allahu alla mooye cid kale waliajli haada sidaa darteeday yadcuunahu u beryi jireen fi shadaa'idi wakhtiga shadaa'idka ahi allay u beryi jireen mukhlisiina iyagoo u khaalis yeelaya lahu alle addiina diinta u khaalis yeelaya cibaadadii nebiga alayhi salaatu wasalaam kamaa fii musnad imaam axmed wa sunan atirmidiy wagayri dalik ayaa waxaa la yidhaahdaa cibaada bni xusein cimraan bni xusein aabihi ayaa nebiga la kulmay salawaatu اllahu wasalaamu aleyh markaasuu wuxuu yihi xuseynow waxaan ku weydiinayaa su imise ilaah baad leedahay markaasuu wuxuu yihi sittatun fi lardi waaxidun fi اsamaa lix ilaahna dhulkan hoosay joogaan midna xagga saruu jiraah ka toddobaad weeyaan toddoba ilaah buu leeyahay mid guriga u yaalla iyo mid banaanka u yaalla iyo miduu mar walba wata iyo mid safarka u qaata iyo lixba uu haysta adigu calaa yata ahaataba midna wuxuu yidhi waa mid mar walba aan baryo oo waa allaha sare jira weeyaan markaasaa nebiga weydiiyo oo wuxuu ku yidhi hadday musiibo kuu timaado kama dambaystiina ay tahay aada og tahay hawshaasi inay tahay hawl aad u culuso waxna aadan ka qaban karaynin kumaad baridaa marka inan toddobaad leedahay kee weeye kaad aadid wuxuu yidhi alladii fi sama kuwan kaleo dhan inaysan waxba taraynin waa ogahay kan aan baryo waxa weeyaan alladii fi sama sidaasayna ahaayeen allahna inoo sheegay fi lqur'aani alkariim markay badda galaan oo ay hirarkii isku dhuftaan iyo amwaajtii dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay bay baryayaan iyagoo cibaadada ilaahay iyo baryadii u khaalis yeelaya laakiin markuu ilaahay beriga geeyo subxaana wa tacaala maxaa la yidhi khalaas waa u dhammaatay sidoodii horay dib ugu laabanayaan sidaasi waa siday mushrikiinta ahaayeen inagu maanta hadday dhibaato yar inagu dhacdo maxaa dhacaya hadday dhibaato yar dhacdo gaarigii ay saarnaayeen baa mathalan gaari kale yara hardiyey markiiba maxaa lala boodaya waynu isognahay soo maa maya taa intaan laisla gaarin ba sheekh cabdulqaadir baa ka horeysa hadda sar sheekh cabdulqaadir baa ka horeeya oo loo habar wacanaya ya allah intay la dhihi lahaa mushrikiintana maxaa la yidhi dacaw allaha mukhlisiina lahu diin markay xaaladaasoo kale gaarto ilahay bay u cararayaan subxaana wa tacaala ximraan bnu xuseyn wuxuu yidhi aabihii hadday sidaasoo kale igu dhacdo lixdan dhulka yaalla waa ka tegaya allaha samada jiraan baryayaa buu yidhi inagu laakiin cagsi baynu ku noqonay arrintii oo waxa weeyaan kuwii dhulka la baryaya allihii samada jirayna waa la halmaamaya subxaanah wa tacaala maye mar walba hadday dhibaato timaado iyo hadday dhibaato aynan oolinba in ilaahay la baryo weeye subxaana wa tacaala sidaa darteedu sheekhu wuxuu yidhi walijli haada yadcuunahu way baryi jireen fi shadaa'idi wakhtiga musiibada ay timaado mukhlisiina lahu diin iyagoo ilahay u khaalis diinta athaaminati casharat tan sideed iyo tobnaad waxa weeyaan ximaayat lmustafa sala allahu alayh wali wasalam xima tawxiidi wاta'aduba maca allahi caza wajal ximaayatu weelayn iyo dhowritaan iyo ilaalin almustafa sala allahu alayhi waalihi wasalam ximo tawxiidi tawxiidka ximihiisii iyo xeradiisii inuu dhowrayey oo adkeeyey oo hagaajiyey wata'adub ayaa ka edeb qaadasho maca allahi ilahay maciisa subxaanahu wa tacaala caza wajal wallahu subxaanah wa tacala aclam